ilahi rab اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamed wcla alihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd fayqul اlmualifu raximah اllahu tacala baabu salaati اlistisqaa wuxuu baabu yahay roobdoonta salaadeedii alistisqaa waa alabu saqyi waay inaad waraabin aada dalabto wey marka xilliga abaartu dhacdo oo roobku go-o salaada la tukado ee lagu roob doonaa la yidhaahda salaatu listisqa mashruuciyadeedana taqriiban jumhuurta qabta salaada iyadaa abu xaniifa diiday baa la yidhaahdaa isagana daliilkan gaadhin baa dhici karaysa wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi kharaja wuu baxay annabiyu nabigu sal alay wasalam mutawaadican xaal uu yahay mid isliidaya yacni qaabkiisa iyo isagoo dhan ayna ka muuqanin wax la yidhaahdo isweynaysiin mutabadilan xaal uu yahay nebigu sal alay wasalam mid qaba dharkii ziinada iyo quruxda mid aan ahayn dhar aan lagu xaragoonin oo kii quruxda aan ahayn ayuu qabaa tabadulka waxaa la yidhahdaa laabisan iyaaba albadla badladana waxaa la yidhaahdaa waa dharka aan qurux loogu talagelin saas man mutabadil ayb mutakhashican xaal uu yahay mid khushuuc muujisanaya khushuuc oo indhihiisu hooseeyaan oo yani wax weeyaan hoganaya ilahay dartii u hoganaya tabarak wa mutarasilan tartiibna u socda mutaaniyan tartiib oo aan macnaha waxa weeyaan xoog iyo deg deg iyo midna ka muuqanin tarasulku saas wey macnaa ta'ani wey kaasiyooni mutadarican xaal yahay mid ilaahay tabaaraka wa tacaala u tadarucaya oo ilaahay tabaaraka wa tacaala isu liidaya oo ka codsanaya wuxuu rabo fa sallaa markaasuu tukaday isagoo qaabkaasa rakcatayni laba ragcadood buu tukaday kamaa sida yusallii uu tukadoo kale fil ciidi ciidda siduu u tukan jiro kale lam yakhtub muusan khudbayni buu yidhi ibni cabaas nebigu khubatakum khudbadiinna haadihi ee tan ah qoluu la hadlayaa khudbadan hadda aada akhridaan muusan khudbayn jirin tamaamkiisu waxa weeye walaakin lam yazal fi adducaa'i waاltadaruci waاltakbiir laakiin nebigu muusan ka zuulin baryo iyo isliidid iyo alla weyneyn laba ragcadoodna wuu tukaday kamaa yusallii fi lciid sida ciida u tukado kale walam yakhtub khubatakum haadihi khudbadiinana muusan khudbayn jirin rawa waxaa wariyey alhamsatu shantii baa wariyey wa saxaxa waxaa saxiixiyey atirmidiyu wa abu cawaanatana wuu saxiixiyey wabnu xibbaana ibnu xibbaana wuu saxiixiyey xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira inu yidhahdo hishaam ibnu isxaaq ibnu cabdillahi almadani oo uu xaafid ku sheegay inuu maqbuul yahay maqbuul hadduu yidhahdo xaafidku waa istilaax khaasa waxaa la yidhahdaa bimacnaa maqbuul wuxuu ka wadaa cinda almutaabaca haddii cid kaloo raacda la helo waa la aqbali haddii cid raacda la waayana daciif waayo ayib waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey ibnu khusayma iyo xaakim imaamu nawowi dahabi sheekh albanina sanadkiisa wuu taxsiininaya laakiin saan sheegnayba xadiidka ninkaasaa ku jira hishaam hishaamna keliya waxaa loo hayaa uu ibnu xibbaan oo siqaadkiisa ku sheegay iyo abu xaakim oo yidhi shaykhun shayun waxaa la yidhahdaa waa adnaa maraatib tacdiil miyay ku sheegan saas man calaa hada alasaas bay marka u taxsiininaya xadiidku saxiix ma gaari karo laakiin ariiq kaluu leeyahay oo daraqudin iyo xaakimi bayhaqi ay soo saareen wax badanse ku kordhin maayo waa daciifun jiddan ariiqa kale aad buu tabardaran yaho cidna ma xoojiyo isaguna ma xoogoobi karayo hadalka imaamubayhaqi markuu sheegay ariiqa kale wuxuu yidhi wa huwa bima qablahu min ashawaahidi yaqwa shawaahidda ka horreysaybuu ku xoogeysanaya xadiiska horu ka wada laakiin wixii xoogeysanaya waa waxoogaa dacfigiisu roon yahay dariiqan dambe dacfigiisu waa shadiid kaa horaa waxoogaa roon maaha oo taxsiin aqbali kara ama tasxiixiyo in la saxiixiyo iyada maya saas mana saxiix ma gaari karo xadiidku wuxuu faa'iideynayaa kow horta salaatul istisqa in loo baxo oo masaajidka laga baxo musallaha iyo bannaanka loo baxo mashruuciyadiisana culimo badan baa qabto sl iyo khalafka xadiis kalena way kutusaysa ayib sida salaada ciid oo kale a banaanka loo baxaya waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa markii uu nabigu baxayo hay-aduu ku bixi jiray qaabku ku bixi jiray yani hay-ada labiskiisa iyo qaabku u socon jiray iyo inuu isliidi jiray oo dharkakiisa aan quruxdayn qaadan jiray oo khushuuc ku bixi jiray oo ta'ani iyo tartiib saas baa macnaha wax way lagu baxayaa maxaa yeele ilaahay tabaaraka wa baa laysu liidayaayo allana addoonkiisa wuxuu ka arko markuu liidnaan ka arko ruba ashcasa aqbar rafaad iyo dhib iyo markuu ka arko isagoo isliidaya ilahay baryadiisa waa aqbala taasaa marka waxa way keenaysa waxaa kaloo laga faa'idaysanaya xadiisku noo faaideeyey inuu nebigu laba ragcadood tukaday salawatu rabbi wasalaamu caleyh labadaa ragcadood mashruuciyadoodana waxaa qaba jumhuurtaa qabta jumhuurtaa qabta labadaa ragcadood inay mashruuc tahay saan soo sheegnay oo abu xaniifa diido wuxuu yidhi waa uun la ducayn buu yidhi isagu salaadoo la tukan ma jire imaamka wuu un ducayn kadibna waa un la kala tegi axaadiistan gaadhin baa dhici karaysa imaamka hadalkiisi iyo warkiisi iyo madhabkiisuna waa marduud fii hadihi lmasala maxaa yeele naskaa ku cad inuu nabigu laba ragcada tukan jiray salawatu rabbi waslamu caleyh waxaa kaloo iyadana ka muuqata kamaa yusalli lciid kamaa yusalli alciid salaada labada ragcadood ma sida salaada ciidoo kalea ah. sidaa waxaa ku tegay imaamu shaafici iyo keyrkii abu yuusuf iyo maxamed bin xasan iyo keyrkood oo waxaa laga wadaa salaadii ciidoo kale bimacnaa takbiiraatkii salaada ciidoo kale leeda ragcadda horena sooma ahayn toddoba tadambana dambana sooma ahayn shan sidii salaadii ciidoo kaleu u tukaday sidaasi ayay qaarkood ku tageen oo salaaddii ciidda takbiiraadkeediio kale ayay leedahay sidaana waxaa qaba alimaam shaafici iyo keyrkii baa ku tagay qolyana waxay leeyiin salaadaha caadiga unbay la midin oo takbiiraadkaa ciiddu ma leh ayay qabaan man xadiidku laakiin daahirkiisu wuxuu kutusaya inay salaada ciidda la mid tahay sidaasoo kale nabigu tukan jiray sal lay waxaa daliishaday xadiidka sidoo kaleeta culimo qabta inaan salaada istisqaha iyo roobdoonta inaan la khudbaynaynin oo wuxuu ihi cabdullahi bnu cabaas lam yakhtub khubatakum haadihi laakiin waxaan u tegi doonnaa cabdullahi bnu cabaas kayrkii inay sugeen nebigu inuu khudbeeyey marka khudbadu waa mashruuc cala asawaab khudbadu waa mashruuc inay mashruuc tahayna waxaa qaba alimaam shaafici iyo jumhuurtaa ku tegey oo waxay leeyihiin khudbadu waa mashruuc bacda asala salaadda marka la tukada kadib imaamka waa khudbaynayaa bay qabaan qolyaa diiday oo maxamed ibn xasan ashaybaan iyo abu yuusuf iyo waxay leeyihiin khudba ma jirto xadiiskan ay cuskadeen laakiin waxaa la leeyahay cabdullahi ibni cabbaas hadalkiisa lam yakhtub khubatakum haadihi laba mid baa suroobi karta inay dhowr goor roobtoontu dhacdayo mid ka mida uusan khudbo uusan nebigu samaynin way dhex jirta waxaa kaloo dhici karaysa khudbo khaas ah oo markaa dadka uu ibnu cabaas la hadlahayay ay khudbayn jireen taa khaaskaa un inuu radinayo oo uu leeyahay qaabkan iyo sidan aad u khudbaysaan umuusan khudbayn jirin ee aslulkhuba inuusan diidanayna waa dhici karaysa man sidaas w adi khudbadu waa mashruuc sida xadiiska noo soo socota ay tilmaamayso wacan caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi shaka way sheegteen annaasu dadkii ilaa rasuuli illahi sal lay slam rasuulka xaggiisa waxay u sheegteen quxuuta almatari matarka iyo roobka yani gu ama istaagiddiisa alquxuud waxaa la yidhahdaa qaxasa almataru ida xtabasa markuu istaago oo imaan waayo ayaa la yidhahdaa qaxasa almatar saasuu macnaa shaka annaasu dadkii waxay u sheegteen ilaa rasuuli illahi sal lay slam quxuuta almatari roobka istaagidiisa iyo imaansha la'aantiisa fa amara markaasuu nebigu wuxuu amray bimimbarin mimbar buu amray mimbarka hala la ii saaro buui oo hala ii geeyo musallaha fa wudica waa la dhigay lahu nebiga waxaa loo dhigay mimbarkii bilmusallaa bannaankii lagu tukan jiraa loo geeyey saas man waxaa laga faa'idaystay inuu mimbar mimbarka bannaanka in loo saaro inay mashruuc tahay fii salaati istisqa fa wudica lahu waa loo dhigay bilmusallaa meeshii lagu tukan jiray bannaankii baa loo geeyey wa wacada nebigu wuxuu u yaboohay annaasa dadkii yowman maalin maalinkaasoo yakhrujuuna ay soo baxayaan fiihi dhexdiisa maalin buu dadka la ballamay wacada wuxuu la ballamay oo u yaboohay inay maalin heblo soo baxaan ayib oo maalinkaa lasoo wada baxo fakharaja wuu baxay nebigu sal lay slam xiina wakhtigii badaa uu muuqday xaajibu shamsi qoraxda siideeda qoraxda siideeda kore markay saa u baxday ayuu nebigu baxay salawatu rabbi waslamu caleyh faqacadda markaasuu nebigu fadhiistay cala almimbari mimbarka korkiisuu ku fadhiistay mimbarkii loo geeyey banaanka fa fakabara markaasuu alla weyneeyey waxamid allaha allana wuu mahadiyey sida caadadiisa ahaan jirtay markuu hadalka bilaabayo uma kadibna qaala wuxuu yihi nebigu sal alay waslam inakum idinku dadow shakawtum waxaad sheegateen jadba diyaarikum deegaamadiinnii ingegooda inay ingegeen aljadbu huwa lyubs waay shaygu markuu ingego oo qoyaanku ka dhammaado oo dhulku nabaad guuro ayaa waxaa la yidhahdaa jadbiga la yidhahda inakum idinkoo shakawtum waxaad ka sheegateen jadba diyaarikum daarihiinna iyo deegaankiinna ingeyga ku dhacay iyo abaartiisaad ka sheegateen waqad amarakum allahu allana wuxuu idin amray an tadcuuhu inaad baridaan wa wacadakum wuxuuna idin yaboohay an yastajiiba inuu idin aqbalayo lakum idinka inuu idinka yeelayo baryadana waa ballan idinkana wuxuu idin amray inaad baridaan marka maad barid barya way alle uma kadibna qaala nebigu wuxu urh sl lay slam alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mahad iyo ammaan dhammaanteed allah iska leh allihii uunka iyo makhluuqoo dhan isagu rabbiga u ahaa ee barbaariyihiisa ah arraxmaani naxariista lahaa ama naxariista ku sifaysnaa arraxiimi makhluuqana u naxariisanaya alraxmaan labadu waa laba magac laakiin midda hore waxay yidhahdaan culimmada qaarkood araxmaan sifatu daat bay tilmaamaysaa alraxiimuna waxay tilmaamaysaa sifatu ficliyo waa naxariistiisa makhluuqa u naxariisanaysa sidaas ibnu kaiir baa tafsiirkiisa ku keenaya qolyana waxay leeyihiin midda caamkaiyo midda khaaskaabibkaafsia maaliki yowmi iddiini allihii maalinta is-abaalmarinta iyo is-abaalsiinta maaligeeda ahaya iska laha waa maalinta qiyaamada laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ila allaahu alla mooye yafcalu wuxuu falaa maa yuriidu wuxuu doono si alla suu doonu yeela hadduu doonana abaaruu ku sallidaa addoommada markuu doonana roob buu siiya si alla siduu doonu u maamulaa allahumma allahyo anta adigu allaah macbuudka xaqa lagu caabudaata laa ilaaha mid xaq lagu caabudana ma jiro ilaa anta adiga mooye anta adigu alhaniyu midka ka maarmaa tahay addoommadaada waxba aan uga baahnay wa naxnu anaguna alfuqaraa'u kuwa kuu baahan baanahay annagaa kuu baahan ee adigu waad naga kaafsoontahay waxba noogama baahnid anzil allow deji calaynaa korkanaga alkayta roob iyo madar ilaahu korkanaga ku soo deji wajcal waxaadna yeeshaa maa anzalta waxaad soo deji calaynaa korkanaga ku soo dejisoo roob ana quwatan ilaahu xoog nooga dhig midaan ku xoogaysano barwaaqo iyo daaq iyo beero lagu gaadho ilaahu ka dhigo macnaha wax weyaan waa balaaqan iyo gaadhid mid aan ku gaadhno ilaa xiinin ilaa wakti intii laga gaadhay ilaa waktiga roobkan iyo dooggu soo saariy wuxuu soo saaray ku baaba-ay ilaa wakti midaan ku gaadhnana ilah ka uma kadibna rafaca korbuu u qaaday nebigu yadayhi labadiisa gacmood sal lay aslam ayuu kor u qaaday falam yazal kama zuulin inuu gacmaha kor u qaadayo xataa ru'ya ilaa la arkay bayaadu ibtayhi labadiisa kilkilood caddaantooda yani korbuu gacmaha korsaa ugu qaaday ayb xataa ru'ya ilaa la arkay bayaadu ibtayhi labadiisa kilkilood caddaantooda uma kadibna xawala nabigu u wareegay ila annaasi dadka xaggiisa wuxuu usoo wareejiyey dahrahu dhabarkiisa markuu hadalkaa jeedinayay dadka wuu ku jeeday wuu ka jeedsadayoo markaasuu dhabarka soo aadiyey dadkii xagga qibladu u jeedsaday macna uma xawala wuu wareejiyey ila annaasi dadka xaggooda wuxuu usoo wareejiyey dahrahu dhabarkiisa wa qalaba wuuna gadiyey ridaa'ahu gu-iisiina wuu gadiyey ah. wa huwa alxaal huwa isagu raaficun mid kor u qaaday uu yahay yadayhi labadiisa gacmood isagoo kor u haya buu gu-ii gu'iisii kala wareejiyey oo uu macnaha gadiyey uma kadibna aqbala wuu qaabilay cala annaasi dadka korkoodu ku soo jeedsaday wanazala wuu degay ile wuu sii jeeday soo maa aqbala cala annaasi wuu soo jeedsaday wey oo xagga dadka wejiga usoo jeediyey wa wanazala wuu degayo mimbarkiibuu ka soo fa sallaa markaasuu tukaday rakcatayni laba ragcadood buu tukaday oo dadka tujiyey fa ansha allahu allah wuxuu amaamuday oo uu bilaabay tacaala korhaya saxaabatan daruur daruur baa markiiba la amaamudayo laysku aadiyey faracadad markaasay unkaday wa baraqad markaasay hilaacday uma kadibna amtarat roob bay sii daysay ah, unkad iyo hilaac iyo waxintay isku dartay bay markiiba roob soo daysay ayib rawaxa wariye abu daawuud baa wariyey wa qaala abu daawuud wuxuu yihi xadiidka markuu wariyey waa hariibun waa xadiis hariibah wa isnaaduhu sanadkiisuna jayidun waa fiican yahay xadiidka tamaamkiisu waxaway dhamaystirkiisu uma amdarat daruurtii roob bay keentay markiiba roob bay sii daysay biidn illaahi bay roob kusii daysay buui falam yati masjidahu xataa saala fi suyuul buui ila musallihii buu jiray masaajidkiisii intuusan sooba gaadhinba togogii iyo dhulkii dooxooyinka oo dhan biyaaba yaacayan daadkii baa meel walba qabsaday ayib falamaa ra'aa surcatahum ila alkinni markuu nebigu arkay dadkiioo yaacaya oo meelaha dugsiiskaee roobka laga galo usi carre kinniga waa meesha dugsiiska ah oo dhibicda iyo laga galo wax kaa ilaaliya wey meesha iyagoo kusii yaacayo cararay roobkii markuu soo daatay markuu nabigu arkay sal lay slam ayuu daxika nabigu qoslay sal lay slm xataa badat nawaajiduhu ilaa ay goosdambeedyadiisu muuqdeen nabigu sal lay slm yani qosal buu nabigu ka wareegay markuu arkay dadkii hadda lahaa ilaahay noo weydiye roob oo roobkii kasii cararay hadday ilahaayeen ilaahay roob noo weydiisaa roobkii markuu yimidna geedo hoostooda iyo guryo kusii cararaya nabigu waa ku qoslay salawatu rabbi waslamu caleyh ayib markaasaa wuxuu yidhi ashhadu an laa ashhadu ana allaha calaa kulli shayin qadiir wa annii cabdullaahi warasuuluhu waxaan qirayaa ilaahay inuu wax kasta awoodo aniguna inaan addoonkiisii ahay rasuulkiisiina ahay baan qiraya xadiidka marka tartimadiisu iyo dhamaystirkiisu waa intaa abu daawuud baa soo saaray wuxuuna yidhi waa qariibun wa isnaaduhu jayid buuri kadalika waxaa soo saaray طaxaawi fi sharxi macaani اlaahaar bayhaqi fi sunan xaakim fi lmustadrak wuxuu leeyahay xaakim صaxiixun cala sharطi shaykhayn buhari muslim shardigoodu saxiix ku yahay waxaa ku waafaqay dahabi arrinkuna say sheegeen ma ahe midkoodna shardigii maaha laysa cala sharطi muslim walaa cala sharطi buhaari walaa cala sharطihi ma saas wy mana maxay rag waxaa ku jira ayna labadooda midna wax ka warinin saas man xadiidka waxaa saxiixiyey ibn xibbaan sheekh albaanina wuu taxsiininaya xadiidku marka ka xadiid ahaan waa sugan yahy laakiin ma gaadhsiisna calaa shari shaykhayn walaa calaa shari axadihima midna ma gaadhsiisna ayib markuu ugu ron yahay xadiidku xasan buu noqon karaya macnaha ayib xadiidkan waxau faa'iideynayaa waxyaala badan baa laga faidaysan waxaa laga faaideysan oo axkaamta laga faa'idaysanayo ka mid a ah. salaada istisqaha iyo roobdoonta masaajidda laguma sameeyee bannaanka dadka loo saaraa ayib xadiiskii horena macnaha waan ka faa'idaysana waxaa kaloo aan ka faa'iidaysanay xadiidkan in mimbarka la saariyo bannaanka la geyn si uu ugu khudbeeyo imaamku taasi waxay khilaafsan tahay salaada ciidda salaada ciidda iyada mimbar la-aan buu nabigu tegi jiray salawatu rabbi waslamu aleyh mimbar lama geyn jiro laakiin salaatu listisqa ayada mimbarka inta la saaraa la geyn jiray bannaanka oo nebigu ku istaagi jiray salawatu rabbi waslamu aleyh kadibna dadka ku wacdin jiray ayb waxaa kaloo iyadana laga faa'iidaysanaya xilliga loo baxayo salaada istisqa ama roobdoonta oo wuxuu xadiisku ku sheegay inay tahay waabarka hore qoraxdu markay saa usoo baxaysaba taqriiban waa xilligii la tukan jiray salaada ciidda xilligaa hore salaada ciidda la tukado ayaa loo baxayaa salaada istisqahana iyadana taana wuu faa culimo badan baana sidaa qabtay waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa khudbadii aynu hadda soo marnayo inay iyaduna khudba leedahayna waa laga faaidaysanaya bal wuxuuba inoo faa'ideeyey khudbada iyo salaadda inay khudbaduna horayso salaaduna ka dambayso waana taan lahayn imaamu shaafici iyo jumhuurta qabta inay khudbadu horayso salaaduna ka dambayso ayib maxaa yeelay markuu soo degay kadib ayuu nebigu sal lay slam dadkii salaadda tujiyey waxaa kaloo iyadana laga faa'iidaysanaya in yacni gacmaha uu la taagahayo weliba lagu xeel dheeranayo taagidooda waan u tegi doonnaa insha allahu tacaala falam yazl xata yani fauma rafaca yadayhi falam yazal xataa ru'ya bayaadu ibtayhi ilaa labadiisa kilkilood cadaantooda laaki buu nabigu kor u taagay salawatu rabbi waslamu caleyh mubaalaa aad buu ugu xeldhaaran macnaha waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa marada in la kala wareejinayo tafaa'ulan waana u tegi doonnaa xadiis soo socotuu macnaha ku sheegaya waxaa kaloo laga faa'idaysan nabiga salawaatu rabbi wasalamu caleyh sida deg dega ah ee rabbigii tabaaraka wa uga aqbalay baryada uga aqbalay haalibkana saasay ahaan jirta muslimiintu markay roob doonaan si deg dega roobka loo arki jira waan u tegi doonaa xadiis kaleeto arrinta iyada kutusa iyada wuxuu yidhi sheekhu wa qisatu taxwiil wareejinta qisadeedu qisada wareejinta maradan la wareejinayo fi saxiixi bay ku sugantay min xadiii cabdillaahi bni zaydin fi saxiix macnaa uu ka wadaa fi saxiixayn fi saxiixayn bukhaariiyo muslim ba bay warinaya saas man wa qisatu taxwiil maadaama uu ina yidhi xadiidka hore abu daawuud baa wariyey soo maa laakiin qeybta ku saabsan maradii buu wareejiyey qaybtaasi wuxuu yidhi waxay ku taallaa saxiixay ku taalla oo macnaha laga wado saxiixu lbukhaari wa muslim bay ku taalla saas macna min xadiidi cabdillahi bni zaydin cabdullahi bni zayd xadiidkiisa xaal uu xaggiisa ka ahaaday wa fiihi waxaana ku sugan xadiidka cabdullahi bni zayd fatawajaha nabigu wuu u jihaystay wuu u qaabilay tawajaha wuxuu u jeeskaday ila alqiblati qiblada xaggeeda yadcuu xaal uu alla baryayo ducaynayo uma kadibna sallaa wuxuu tukaday ragcatayni laba ragcadood labadaa ragcadoodoo jahara uu la jahray bihimaa fiihimaa dhexdooda bilqiraa'ati qira'adii uu la jahray ayib qiraa'adii buu la jahray kor buu akhriyey lafdiga bukhaari waxa weeye inuu yidhi cabdullaahi ibnu zayd almaazini wuxuu yidhi rasuulkaan arkay sal ly aslam lama kharaja yastasqi markuu soo baxay isagoo roob doonaya faxawala dahrahu ila annaas dhabarkiisa dadku usoo jeediyey wastaqbala alqiblata qibladuu u jeedsaday dhabarkana dhabarkiisana xagga dadku u jeediyey yadcuu isagoo alla baryay uma xawala ridaa'ahu kadibna gu'iisiibuu wareejiyey oo kala rogay uma sallaa lana rakcatayni laba ragcadoodba markaa na tujiyey jahara fiihima bilqiraa'a labadaa ragcadoodoo uu qira'ada la jahray oo kor uu qira'ada u akhriyay waa lafdiga bukhaari wey amaa lafdiga muslim kuma jiro isaga jahara fiihima bilqira'a qaybta ku saabsan qiraa'adii buu la jahray qaybtaasi waxaa khaas la ah bukhaari baa khaas la ah laakiin muslim wuxuu warinayaa qaybta hore oyna ku jirin qiraa'adii buu la jahray intaa muslim ma laha macnaha sidaas weyaan ayib weli daara quniyi daara qutni waxaa u sugnaaday min mursl abi jacfari baqir abu jacfar albaqir mursalkiisa xadiid irsaaliyey xaggiisa waxaa uga sugnaaday ama min mursali abi jacfar albaqir xaaluu ka mid yahay xadiid uu abu jacfar albaqir irsaaliyey xaal uu ka mid yahay ayaa daara qutni wuxuu warinayaa oo agtiisa ahaaday waxawala wuu wareejiyey nebigu ridaa'ahu gu-iisii buu wareejiyey liyataxawala si uu u wareego alqaxtu abaarta saas man hungeyga iyo abaarta iyo dhibku si uu u wareego oo yani barwaaqo iyo roob iyo u bedelo sidaas darteed buu saa u sameeyey ayib lafdigu waxa weeye istasqaa rasuul lah sl lay slam waxawala rida'ahu liyataxawala alqaxtu nebigu sal lay slam uu roob doonay maradiisiina wuu kala wareejiyey si uu abaarta iyo roob la-aanta u wareegto saas w man xadiidkani daara qutni sheekiisa iyo sheekha sheekhiisa midna la garan waayo waxay yihiin laakiin xadiidka waxaa soo saaray xaakim wuxuu ka warinayaa can abi jacfar albaqir can jaabir bni cabdillaah wuxuu yidhi jaabir istasqaa rasulu lahi sal lay slam rasuulku wuu roob doonay waxawala ridaa'ahu yataxawalu lqaxtu yani kaa mid la mid nebigu wuu roob doonay maradiisana wuu kala wareejiyey si abaartu u wareegto xaakim xadiidkaa markuu wariyey wuxuu yihi saxiixu lisnaad walam yukhrijaahu ah xadiidku sanadkiisu waa saxiix bukhaariy muslim kama soo saarin dahabina wuxuu yidhi hariibun cajiibun saxiix waa xadiid hariib oo la yaab leh laakiin saxiixa buu leeyay la yaab buu leeyay lakin waa xadid saxiixa ayib marka xadiidkaasi wuxuu faa'iideynayaa waa kan dambe daara mursal abi jacfar ilbaaqir markuu yahay xoogaa dacfi baa ku jira saa sheegnay waana mursal daara qutnina iyo sheekhi sheekhiisa lama garanayo marka dacfi baa ku jira laakiin marka loo geeyo riwaayada xaakim ama ariiqa xaakim ee jaabir laga warinaya ee marfuuca ah musnadkana ah ee ay xaakimna uu leeyahy waa saxiix lisnaad dahabina uu leeyahy saxiix uu leeyahay kaa marka loo geeyo way isxoojin karaan sidaas daraaddeed way sugnaan kartaa liyataxawala alqahdu sababta marada loo wareejiyey inay tahay inay abaartu wareegto saas maanaa saas tafsiir ahaan yay u fasirayaan macnaha axmed wuxuu wariyey axmed oo xadiidka wariyey wuxuu isagu ku daray uma taxawala ila alqiblati waxawala rida'ahu qibladuu u jeedsaday maradiisiina wuu wareejiyey faqalaba dahran libaطnin buu xaggeedii sara hoos mariyey wa taxawal uma taxawala annaasu macahu wuu wareejiyey dadkiina way la wareegeen ama way la wareejiyeen yani waxa weeyaan riwaayada axmed waxay sheegaysaa markuu nebigu uu marada wareejiyey oo kala bedelay dadkiina way ku raaceen iyaguna maryahoodiiyo go-yaashoodii bay kala bedeleen oy yani isdaba mariyeen ziyaadadaas odhanaysa dadkuna maryahoodii way isdaba mariyeen oo sidii imaamku sameeyey bay ma'muumiintuna sameeyeen waa daciif saas man saas man sanad ahaan waa xoog badanta laakiin waa shaada wey ziyaada shaada weye wasawaabu waxa weeye cidda wareejisay marada waa imaamka oo keliya nebiga keliya wareejiy laakiin dadku ayagu go-yaashoodii maynan kala wareejinin mana ayna isdabamarinin mana aynan rogina sidiisay u daayeen saas w ziyaadadaasi marka waa ziyaada daciifa wey maana ayib xadiidkani marka wuxuu inoo faa'ideyn laba masalo masalada koowaadi waxaa weeye labada ragcadood ee roobdoonta in qiraa'ada lala jahrayo kor loo akrinayo qiraa'ada faatixada iyo wixii suuradee kale la raaciyaba suurado khaasoo soo aroorayoo la akriyana ma jiraan axaadiista ku soo aroortayna waa daciif sida masalan ciideynkao kale labadooda ragcadood soo suurado khaasa kuma soo aroorin suuradahaasoo kale axaadiistu axaadiis baa tilmaamaysa in salaada roobdoontana suuradahaas oo kale lagu akrinayo laakiin ma sugna waa daciif sidaas daraadeed faatixada hadduu akriyo qur-aanka wixii kalete yani waxuu isaga la qumanaado ayuu akhrin karay marka qur-aankaasi wuu la jahrayaa kor buu u qaadaya macnaha ayib waana sida ay qabaan alimaam shaafici iyo keyrka ay qabaan waana sida sawaabka qaba mana qiraada in kor loo qaadayo ayb waxaa masalada labaad ee aynu ka faa'iidaysanay waxa weeye marada in la kala rogayo marada kore iyo go-a ah in la kala rogayo qaar waxay leeyihiin maradu waxay saaran tahay garab garbaha marka keliyata qaybteedii garabka midigtaa saarnaana bidix baa la geynaya garabka bidixdaa qaybtii saarnayd iyo fiiddii saarnaydna midigtay tegeysa dabcan sidaa maba noqon karo inay marada qaybteedii hoosana kor soo marto oo hoos waxaan ka wadnaa bimacnaha qaybtii jirhka xigtay ay kor marto qaybtii kor jirtayna ay jirhka xigsato mooye soo saas maa kale maba noqon kartaa taas manaa isu rogi karays taas waa mid culimada qaarkood marka intaasay ku gaabsaday bimacnaa waxa weeye sidan oo kale markay tahay saasaan laysu dhowmarinaya dhankii marka jidka jidhka xigay kor buu maray sooma dhankii kor markii hore xigayna hoos buu maray labadii fiidoodna way isdaba mareen sooma sidaasi qaar baa ku kaafsoomay culimada qaar baa intaa ku kaafsoomay qaarna waxay leeyihiin waa sida imaamu shaafic caleh raxmatullahi uu qabee gu-u markuu sidaa u saaran yahay fiiddiisa laalaatay hoos jirtaay waa inay iyaduna kor soo marto sidaa loo rogo oo fiiddii hoos jirtayna kor timaado saas man sidaasaana sax oo waxaa la isku darayaa isagii oo la kala rogo qaarkiisii jidhka xigay uu kor maro qaarkii kor jirayna jirka xigsado qaarkii laalaaday hoosuu laalaadayna kor soo maroo madaxa soo aado qaar madaxa soo xigayna uu hoos aado intaasaa laisku daraya sidaa inay tahayna waxaa faa'idaynaya xadidka cabdullahi bnu zayd radi allahu tacala canhu wuxuu leeyahay istasqaa rasuulu sal lay waslam rasuulku wuu roob dalbay wa calayhi khamiisatun lahu sawda mare madow baa markaa nabiga korkiis saara salawatu rabbi waslamu calayh fa araada rasulu sal lay slam rasuulku wuxuu doonay an ya'huda biasfaliha xagga hoose inuu soo qabto asfalka kala garoo asfal iyo baatin baa kala jira asfalka waxaa la yidhahdaa marada qaybteeda xagga dhabarka iyo sinta hoose xigta fiideeda hoosaa la yidhahdaa asfal baainkana maxaa la yidhahda baainkana waxaa la yidhaahdaa waa dhinaceeda jidhka xiga soo ma asfalka marka waxaa qaabilsan aclaa baainkana waxaa qaabilsan aahir baa qaabilsan saas maana marka marada fiideedii hoose xagga hoose jirtay yuu nebigu damcay inuu soo qabto oo fa fayajcaluhu aclaaha xagga kore soo mariyo oo xagga madaxa soo mariyo falamaa taqulat calayhi markay nebiga ku cuslaatay nebiga markay ku cuslaatay oo uu fugi kari waayey falamaa taqulat qalabahaa calaa caafiqihi markuu fiidii dambe gaari waayo soo rogi kari waayo ayuu iyadoo tunkiisa saaran oo garbahees garbaha saaran buu markaa garbaha uun ka kala bedelay saas ma hadda samaynaysa waa goorma waa markuu fiidii dambe soo hoose soo qaban kari waayo w xadiidka abu daawuud baa soo saaray waxaana saxiixinaya xaakim calaa shardi muslim dahabi baa ku waafaqiya sheekh albani wuxuuna faa'iideynayaa inay sunno tahay marada in la kala bedelo ra'san calaa caqib iyadoo dhan batnan ah, yani bidahrin saas maa iyadoo dhan waa la kala rogaya xaggii midig jiray bidix buu aadaya dhankii bidixna midig buu soo aadaya dhankii hoos u laalaaday kor buu soo aadaya dhankii kor jiray hoos buu aadaya dhankii jirka xigay kor buu maraya dhankii kor jirayna jirkuu soo xigsanaya saas man khulaasada marka lasoo ururisa sidaa inay tahay sidaan waxaa qaba imaam shaafici iyo keyrkii baa qaba waana sida sawaabka man qaarkood baa diidan ayb wacan anasin radi allahu canhu ana rasuulallah ziyaadadaa dambe marka daara uu soo saaray aanan ku xoojinay xadiidka xaakim uu soo saaray min xadiidi jaabir ayadu waxay inoo faa'iidaysay nebigu ficilkaa uu sameeyey inuu macnaheedu yahay taaul tafaaul yani waxa weeyaan saadaal saadaal fiican oo waxaa la saadaalinaya maradaasi sida loo rogay oo loo kala bedelay sidaa ilahu xaalka u bedel maayo ilahay inuu xaalka saa u bedelo abaartan hadda jirta intuu rogo barwaaqo iyo roob alla keeno saas man saas wey tafsiirkeeda yani waxa wey qaybtaasaana fasiraysa wa can anasin radi allahu canhu anas waxaa laga warinaya amaa qaybta odhanaysa dadku iyaguna way wareejiyeen markuu nebigu wareejiyey markuu kala bedelay maradiis bay iyaguna kala bedeleen waxaynu nidhi ziyaadadaasi waa ziyaadatun shaada oo daciifa dadku iyagu maryahooda ma bedelayaan laakiin imaamkaa bedelay wa can anasin radi allahu canhu anas waxaa laga warinaya ana rajula nin dakhala wuxuu galay almasjida masadkii masjidkiibuu masjidku soo galay nin baa masaajidka nebiga soo galay yowma aljumucati maalin jumca walxaal annabiyu nebiguna sal ly aslam qaa'imun uu yahay mid taagan oo yakhtubu khudbaynaya rasuulkuna waa taagan yahay khod buuna jeedinaya oo dadku la hadlaya faqaala qaala markaasa wuxuu ihi ninkii soo galay yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow halakat ilamwaalu xoolihii waa halaagsameen xoolo ma dhaqna wanqaacdu waa go'day assubulu jidadkiina waa go'een ilan dhulku markuu noqdo markuu oomano noqdo oo abaar noqdo dadkii lugtii baa go'ayso dee lugtu waxay u baahan tahay marka la lugaynayo meel laga sii cabaan loo baahan yahay sooma marka jidkii jidadkiina waa go-eenoo lugtii dadkii waa socon laayay xoolihiina waa halagsameenoo abaar baa baabiinaysa ee fadcu alla bari caza wajal yuiiunaa hana waraabiya ama yuiianaa si uu noo waraabiyo si ilaahay roob noo siiyo yuiiunaa fahuwa yuiiuna farafaca markaasuu kor u qaaday nebigu yadayhi labadiisa gacmood buu kor u qaaday uma kadibna qaala wuxuu hi allahuma allahy agisna ilahu roobna ilaahu noo gargaaro roobna sii allahuma allahyo akifna ilaahu noo gargaaro roobna sii fadakara alxadiia xadiikii buu sheegay wa fiihi waxaa ku sugan buu ihi xaafidku adducaau ducadii baa ku sugan baryo uu nebigu baryey alle uu ka baryey biimsaakiha roobkaasi inuu ka qabto uu iska soo gaabiye xadiiska laakiin tamaamkiisu waxa weye xadiidka dhamaystirkiisu markii uu nebigu gacanta taagay allahuma akifna allahuma akifna uu yidhi wuxuu leeyahay anas walaa wallaahi maa naraa fi samaa'i min saxaabin walaa qazca maya walle inaanaan samada ku arkin buu yidhi wax daruur ah iyo wax gabal daruureeda xataa xataa qayb yaroo daruura kama muuqato cirku cirku waa bannaanya wamaa baynanaa wa bayna salcin min beytin walaa daar buurta salci la yhahda waa buurta yarta ee uxud ka sukay buurta salci la yidhaahdiy annagana wax guri ah oo noo dhexeeya ma jira bu way noo muuqataa wax daruurana kama muuqato agteeda ayib qaala wuxu uhi faalacat min waraa'ihi saxaabatun mil tursi mila tursi buurtii salci gadaasheeda ayaa waxaa ka soo baxday daruur daruurtaasood muddo sidii gaashaan oo kale gaashaanka sidiisoo kale u taalla oo uruursan ayaa ka soo baxday falama tawasatat isamaa intasharat daruurtii say u soo socotay markay samada kale barhkeeda marayso magaalada ku aadan tahay ayay markaasi baahday oo iskala fidisay marka hore way urursanayd way iskala fidisay ayib uma amtarat markaasay roob sii daysay falaa wallaahi buuri maa ra'ayna shamsa sittan lix beri qorax maana arag buuri roobkii maalinkaa bilowday wiik buu ku waday isbuuc uma dakhala rajulu min dalika albaab buuri fi ljumcati fi ljumca jumcadii taa ku xigtay isla iridii lafteedii baa nin ka soo galay buuri ninkii hore iridu ka soo galay lafteedii baa nin ka soo galay warasuulullahi qaa'imun yakhub rasuulkuna markaa waa taagan yaho khudbadii buu taagan yahay jumcada faistaqbalahu qaa'iman ninkii nebiguu ku jeesaday isagoo taagan markaasaa wuxu uhi ya rasuula allah halakat ilamwaalu wanqatacat isubul fadcu allaha yumsikha cana buu ah. rasuul ilaahayow xoolo halaagsame xoolo ma noolo roobkii baa baabi'iyey xooluhu markay abaari ku dhacdo dhibiicda way u jilicsan yihin macnuhu markay abaar kasoo abaar kasoo dawsana abaar iyagoo abaar xunay hadday haddana roob culus ku dhaco intii hadhay buu israaciyaa saas ma marka xoolihii baabae jidadkiina go-e markii horena jidadka waxaa gooye abaar buu lahaa kana maxaa gooye buu le biyaa gooye buu le ee ilaahay bari roobkan hanaga qabtay roobkan mashaqada ilaahay hanaga qabtay bari ayb farafaca rasul lahi sal lay slam yadayhi markaasuu nabiga labada gacmood kor u qaado wuxuu yihi allahuma xawaalayna walaa calayna ilaahu roobka hareerahanaga hareerahanaga ilaahu ku dasi korkanagana ka kaxeebu markaasu wuxu hi allahuma cala alaakaami waadiraabi wa butuuni alawdiyati wa manaabit shajar ilaahu roobkan waxaad geysaa meelaha taagaga ah iyo buuraha iyo dhulka sare iyo togaga calooshooda dhulka duxooyinka iyo togaga biyaha qaada halkaa ilahu kusii daa geeduhu meeshay ka soo baxaan iyo salkoodana ilahu halkan ku siidaa annaga korkanagana ka kaxe wuxuu yidhi saxaabigu waa anase eh, yani faaqlacat wa kharajna namshi fi shamsi markiiba roobkii waa jooji riwaayo kalaa sii sharxayso daruurtii magaalada korkeeda taagnaydoo dhan baa intay xaggii xagga u kala yaacday bay xaggii xagga kala aaday magaalada korkeedii marka waa bannaantaha dhinacyahoo dhanna roob baa ka da-ay baryadii nebiga sal lay slam markiiba qoraxdii baa soo baxday qoraxdii baan ku baxnay shariik baa marka wuxuu weydiiyey anas anasow ninkaasi dambe ee maalinta dambe nebiga way su-aasha u jeedinaya ma kii horu ah kan dambe iyo kii jamcadii hore maisku mid bay ahayd anas markaasa wuxuu ihi laa adri ma ogi nin qayliha dhawaaqayo un maqle laakiin ma kii horu ahaa ma ku kalu ahaa ma garanhayo bu anas ayib xadiidka marka tarkamadiisu sidaas way macnaha wa fiihi ducaau baa ku sugan xadiidkaasi biimsaakihaa maarka celcelinka hayntiisa iyo qabashadiisa alla la weydiisanaya ayaa ku sugan waataan hadda sheegayna macna muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray xadidka xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa oo laga faa'iidaysanayaa qaab labaad oo loo roob doono qaabkii hore muxuu ahaa in dadku baxaan bannaanka loo baxo meesha ilaahay lagu baryo laba ragcadood lagu tukado maradii la wareejiyo imaamku wareejiyo taasi qaab bay ahayd qaabka labaad ee loo roob doonana waxa weeye maalinta jumcada ama salaada khudbadeeda in ilaahay lagu weydiiyo lagu baryo oo ilaahowna waraabiyo xoogna sii la yidhaah salaad gooniyo la tukanna ma jirto bixidna ma jirto masaajidkii baa la joogaa jumca la tukanaya imaamkii unbaa ilaahay baryey dadkiina aamiin bay dheheen sama taana waa qaab loo roob doono wey oo qaabkii kale ka gudisa iyaduna waa mashruuc iyaduna waa mashruuc waxaa kaloo laga faaidaysanoo hadda aan meeshan inoogu sognayn lakin saxiixulbukhaariga ku sugan nebigu markuu gacmaha kor u qaaday rafaca yadayhi wa rafaca annaasu aydiyahum dadkuna gacmahooday kor u qaadeen waa midda keliya talahay waa markuu nebigu sal lay slam uu akhrinayey khudbadii jimcada uu ducaynayey oo roobdoonta uu ducadeeda waday ducada iyada a nebiguna gacmuhu kor u qaaday dadkuna gacmahay kor u qaaday xadiiska anas waan utegi doonaa oo uu leeyahy meel kaloo nebigu uu gacmaha kor u qaaday ma jirto oon halka ahayn waan utegi doonaa insha allah tacala ayib marka taana waa laga faa'idaysan oo waxaa laga doodaa jumcada caadi markay tahay roobdoon ayna jirin ducada imaamka dadku gacmaha kor ma u qaadayaan mana soo aroorin inay kor u qaadayaan walaa imaamku inuu kor u qaadayo markuu khudbada kadib ducaynayo inuu gacmaha saas yidhaahda xataa iyadana ma soo aroorin laakiin hadday roob doon tahay baa waxaa soo aroortay inay imaamkuna gacmaha kor u qaadayo dadkuna kor u qaadayo taa iyada wax weyaan naskan ay leedahay saxilbuhariga ku suganta mana ayb marka xadiidkani wuxuu tilmaamayaa iyadoon salaad la tukanin in la roob dooni karayo manaa ilahay roob la weydiisan karayo wa canhu waxaa laga warinaya canhu can anas wey manaa ana cumara cumar radi allahu canhu kaana wuxuu ahaa cumar idaa goortii quxiquu dadka la abaareeyo oo roobka laga jaro roobku markuu kadib dhaco dadku waxay ahaayeen istasqaa kuwa ku roob doona bilcabaas ibni cabdilmualib cabaas ibni cabdilmualib bay ku roob dooni jireen wa qaala wuxuuna dhihi jiray cumar allaahuma allahyow innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn nastasqii kuwa ku roob doona ilayka adiga xaggaaga waxaan kaaga roob dooni jirnay binebiyina nebiganaga fatasqiina markaasaadna waraabin jirtay ay biducaai nebiyina nabiganaga baryadiis ayaanu roob kugu weydiisan jirtay fatasqiinaa markaasaadna waraabin jirtay wa innaa annagu natawasalu waanu gaadhaynaa ilayka adigaanu kugu gaadhaynaa iyo waxaanu kaa rabno bicammi nebiyina nebiganna adeerkii ayaanu hadda kuugu tawasulaynaa oo waxanaga aanu waxaannu rabno iyo roobkaanu kaa rabno yaanu ku gaadhaynaa wey ee fasqinaa allowna waraabi fa yusqawna markaasaa la waraabin jira rawaxa wariyey albuhaariyu buhari baa weriy xadiidkan wuxuu u keenay atawasul bisaalixiina fi listisqa marka la roob doonayo qaababka loo roob doono inay ka mid tahay in lagu tawasulo dadka saalixiinta wan wanaagsane khayrka loo filayo dadka khayrka loo filayo rajo laga qabo inay dadka intooda kale dhaamaano ay ka cibaado badin ama ka taaca badan yihiin dadkaa in la dirsado oo ilaahay baryadooda ilaahay tabaaraka watacaala roob lagu weydiiso taasna cumar iyo saxaabadu way samayn jireen ridwaan ullahi calayh marka maxaa laga wadaa tawasulkan tawasulka waxaa laga wadaa nin dadka ka midoo isleeyihiin isagaa idinku khayr badan yay dirsanayaanoo leeyihiin ilaahay noo bari ilaahay marka maxay ugu tawasulayaan waxay ugu tawasulayaan biducaa'ihi baryada uu u ducaynayo ee ilaahay wax u weydiinayo taasay ilaahay ugu tawasulayaana tawasulka waxaa la yidhahdaa waxaad rabtay inaad shay kale ku gaadho Ah, yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah wabtaguu ilayhi alwasiila ah, alwasiila wasiilada iyo tawasulki waxa la yidhahda shaygii shay ku gaadhsiiyaba waxaa la yidhaahdaa tawasul iyo wasiila la yidhahda man ah, tawasulka waa ficilki wasiiladuna waa shaygi saas wey maana marka nebiga intuu noolaana nebiga intay u tagaan bay dhihi jireen rasuul ilaahayow ilaahay roob noo weydiiye soo hadda soo maynaan soo mare haddaynu soo marnay nebiga sal lay slam qaabkii ay ugu tegi jireenoo maynan dhihi jirin ilaahayow nebiga jaahiis iyo fadligiisaanu wax kugu weydiisanaynaa mayna dhihi jirin laakiin maxay dhihi jireen waan hadda soo marnay waxay dhihi jireen yaa rasuula allah halakat ilamwaal wanqaacat isubul fadcu llaha yuqiituna sooma jeeda marka maxaa ilaahay loogu tawasuli jiray ma nebiga daatadiisa mise jaahiisa mise ducadiisa ya ducadiisa axaadiis ku cadday sooma ducadiisay ilaahay ugu tawasuli jireen oo ilaahay buu u baryi jiray laakiin jaahiisana ilahay mayna ugu tawasuli jirin daatadiisana ilahay mayna ugu tawasuli jirin laakiin noo duce bay dhihi jireen ducadaasay marka ku gaadhi jireen dantooda iyo waxay rabaan wa hada huwa tawasul ayib axaadiistu marka macnahaasay faaideynaysa axaadiistu macnahaasay faaideynaysa xadiiska kale ka horreya caaisha waa kaan isagana soo marnay intay dadku u yimaadeen nebiga shaka naasu ilaa rasuulilah ilaa rasuuliillah quxuuta almatar roobkii oo go-ay bay nebiga uga dacwooden markaasuu nebigu bannaanka u saaray kadibna muxuu ku yidhi inakum shakawtum jadba diyaarikum waqad amarakum allahu an tadcuuhu kadibna waa u duceeyey dadka sooma ah, wuxuu yidhi ha ducadaa dheer kadib ilaahu roobna sii ducadiisaasay markaa weydiisana waxay dhihi jireen nebiyow alle noo bari tawasulkay nebiga ku tawasuli jireen waa kaa inay sidaa tahay waxaa ku tus markuu nebigu dhintay kadib tawasulkii isaga ay ku tawasuli jireenee ducadiisa ay ku tawasuli jireen intay ka wareegeen baa waxay u wareegeen adeerkii cabbaas adeerkiis cabbaas bay marka ku yidhaahdeen intuu nebigu noolaa nebigaa noo ducayn jire adiguna adigaa hadda adeerkiiyo dadka dadka ugu jeclaa ka mide eh, noo bari ilaahayoo ducadaada ilaahay aan ugu tawasulno markaasuu cabaas intuu gacmaha taago ilaahay roog u weydiin jiray ummadda marka cabaas jaahiisa iyo daatadiisa iyo muxuu ahay xaqiisa iyo midna laguma tawasuli soma cabaasna baryadiisa intuu noolaa ka hor intuu nebigu noolaana nebiga ducadiisa wa hada huwa almashruuc lanna tawasulka qaybihiisa mashruuca waxaa ka mida ah inaad ilahay asmaadiisa iyo sifaatkiisa ku tawasulso waxaad rabta ku gaadho oo tidhaahdo ilaahayow magacyadaadiiyo asmaadaadiiyo sifaatkiisa aad wax ku weydiisato waxaa ka mid ah in rajul saalixood isleedahay waa wanaagsan yahay oo markaa noolo kula joogo aad tidhahda ilaahay ii bari waa nooc ka mid a ah. tawasulka waxaa ka mid ah camalkaaga saalixa ah iyo iimaanka ilaahay aada rumaysan tahay iyo afcaashaada wanaagsan iyo cibaadaadka inaad ilaahay ku barido aad yani waxa way wax kaga raadsato tawasul tawasulka mashruuca wey laakiin inaad ruux daatadiisa fadliga ilaahay uu kugu leeyahay xaqa uu kugu leeyahay daatadiisa inaad tidhaahdaay taasi waxa waa tawasulka mubtadaca tawasulka mubtadaca bidcada wey marna shirki buu noqdaa marna shirki buu noqdaayo kan aad ku tawasulayso isaga lafahaantiisa wax tari kara markaad qabto taasi waa gaalnimo iyadu taas man marka tawasulkaas wax jira ma salafkuna ridwaanulahi calayhim sidaa cumar uu sameeyo kaley samayn jiray hadday bannaan tahay nebigu markuu dhintay kadib in lagu tawasuli karo hadday bannaan tahay ma idinla tahay cumar oo magaalada madiine jooga nebi maxamedna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu joogo intuu isaga tago nebiga adeerkii cabbaas inuu aadi lahaa ma idinla tahay ma suroobi kartaa nebigoo nool oo masaajidkiisii jooga cumarna la joogo ducada nebiga intuu isaga tago cumar inuu cabbaas dhihi lahaa war cabbaas ow nebigii ka soo tagnaya bal adigu ilaahay noo bari ma suroobi kartaa ma suroobi karto ayib nebigu markuu dhintay kadib iyo markuu noolaa inay arrintu kala duwan tahay waxaa ku tusaya ficilka saxaabada oo markuu noolaana isagay u tegi jireen markuu dhintay kadibna isagoo qabrigiisii uu halkan yahay maynan aadine intay ka wareegeen bay adeerkii cabaas aadeen maxaynu halkan ka fahnay marka nebigu markuu dhintay kadib inaan lagu tawasuli karin saxaabadiisiibaa ka wareegtay oo adeerkii cabaas u wareegtay soo somaarta maxay ugu wareegeen cabaas nebigana uga wareegeen nebigaa wuxuu baray salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa lagu tawasulaa waa ducaau laxyaa waa dadka nool baryadooda ruux nool oo ilaahay kuu barya ayaa lagu tawasulaa waana midii uu nebigu ku yidhi cumar nin uweys la yidhaahdo ree yamaneed la kulmi doontaaye soo garmaysaan xadiiska muslim yaad la kulmi doontaa iyo markaad la kulanto ilaahay dembi dhaaf kuu weydiiyo marka waa masle mashruuca ruuxa nool inuu ilaahay dembi dhaaf iyo ku weydiiyo waxaad rabto waa mashruuc i weydiina had dhahdana waa mashruuc laakiin ruux dhintay iyo ruux nool laysagama qiyaas qaato qiyaaskaana waa qiyaasaan sax ahayn fahamka saxaabadaana kutusaya inuusan sax ahayno asxaabu rasuuliillaah hadday nebigu markuu dhintay iyo markuu noolaa labadaba isku mid yahay tawasulkiisu maynan ka wareegeen isagoo cabaad mayna aadeen ee qabrigiisa intagay tagaan bay dhihilaayeen nebi allow markaad noolaydba waan kugu tawasuli jirnay haddana isku mid baa tahay nolol iyo geeru waa isku mid eh hade haddana ilaahay noo weydiin roob so mayna dhihin mayna dhihin ah, maxay kutusi marka labada masale kala duwan tahay fiqhigana waa fiqhiga ahlu iyo suufiyada garmaray wa low ay xadiidkan fii saxiixulbukhaari fahmi lahaayeen maynan amwaad wax u raadsadeen oo marka la yidhahdo war amwaadan iska daayana maynan dhaheen xayi markuu yahay iyo meyd markuu yahay maxay ku kala duwan yihin wax weyn bay ku kala duwan yihin alaxyaa waalamwaat baynahumaa farqun kabiir oo daahiroon isku mid ahayn wax alla wax iska khusaya ma leh saas manaa marka alaxyaa in baryadooda ilaahay loogu tawasulona shareecadaa ku jirta dadka dhintay inaan baryadooda lagu tawasuli karinna oon ilaahay loogu tawasuli karin walaa daatadooda walaa baryadooda walaa midna toona yani waxa way sharecadaa ku jirta taas man taas man waxaa kutusaya sidoo kale aar yaziid ibnu aswad laga wariyey yaziid ibnu aswad taabicigu ah roobkiibaa yaa waxoogaa waktigii la filayay inuu roobku do-o ayaa roobkii la waayay mucaawiya ibn abi sufyaan radi allahu canhu waqtigiisii bay ahayd markaasuu soo baxay isaga iyo reer dimishiq magaalada dimishiq muslimiintii ku noolaa oo mucaawiya hogaaminayaa la baxay yastaquun ayagoo roob dalbaya falama qacada mucaawiyatu cala almimbar mimbar markuu mucaawiya markuu mimbarkii ku fadhiistay ayaa wuxuu yidhi ayna yaziid ibnu lswad aljurashi war aawa yaziid ibnu aswad ninkaas xagee jiraa fanaadaahu naasu dadkii waa u dhawaaqay war yaziidow war waa lagu rabaa soo ordane faaqbala yatakhaa annaasa wuu soo qaabilay marka uu dadkii kasoo kilkilaabsaday mucaawiyu u yimid faamarahu mucaawiya mucaawiya amrayo wuxuu ku yihi mimbarka fuul fasacada almimbar markaasuu mimbarka fuulay faqacada cinda rijlayhi mucaawiyana wuxuu fadhiistay yaziid ibnu aswad lugihiisu hoostiisu fadhiistay faqaala mucaawiyatu mucaawiya markaasa wuxuu ku yidhi wuxuu yidhi mucaawiye allaahumma inaa nastashficu ilayka bikhayrina wa afdalina ilahu waxaanu shafaaco kugu weydiisanaynaa midka noogu khayr badan nooguna fadli badan kaasaanu kugu weydiisanaynaa shafaaca iyo ergo allaahumma inaa nastashficu ilayka biyaziid ibni aswad aljunashi ilaahu yaziidkan ayaanu ergo kugu weydiisanayno wax kaaga rabnaa sababtiisa macnaa waxa weya baryadiisa markaasaa wuxuu yidhi yaa yaziidu yaziidow irfac yadayka ila allahi caza wajal war yaziidow gacmaha ilaahay u taag fa rafaca yadayhi yaziid markaasuu gacmaha taagay wa rafaca annaasu aydiyahum dadkiina gacmahay taageen maxaa loo taagaya yaziidna waa ducaynaya dadkuna waa aaminsanaya somaarta ayib meesha uu mucaawiya yaziid ibnu lswad oo taabici ah uu ku tawasulayo baryadiisa shaam markuu joogo nebi maxamed muu ku tawasulo salawatu rabbi waslamu caleyh abubakr iyo cumar iyo cusmaan iyo muu ku tawasulo cali bn abi aalib iyo afaadil saxaaba muu ku tawasulay iyo awliyadii ilaah maxaa diiday waxaa diiday way dhinteen soo sooma hadday dhinteenna intuu ka wareegay wareegaybu wuxuu u wareegay nin markaa la noolaa oo saalix ahaa oo haddana taabici ahaa oo mucaawiya ka fadli badan yahay aan ma markaasuu macnaha yidhi ilaahay noo bari waa baryay iyaguna aamiin bay dheheen baryadii markuu sidaa u dhameeyeyba daruur baa soo kacday dabaylana waa kaceen markiiba roob bay heleen dadkii meeshii ka kaakacay guryahoodii bay gaari waayeen ah, dhibicdii baa markiiba qabatay marka salafku ridwanullahi calayhim saasay ahaan jireen asarkaasi waa asar sugan weeye waxaana soo saaray alimaamu laalakaai fi sunna haasatan kitaabkiisa qaybtiisa karaamatulawliya qaybtaasu kusoo saaray laakiin hortii waxaa aarka wariyey abu zurcata adimishqi fii taarihihi buu ka wariyey taarikhi dimishq waxaana saxiixiyey xaafid ibn xajar fi wuxuu leeyay aarku waa aar saxiixa aharu mucaawis bin abi sufyaan oo yaziid ibn aswad inuu ku tawasulay ah taasi waa mashruuc buu waxaynu ka qaadanaynaa marka dadka axyaadeen nool in la yidhaahdo ilaahay roob noo weydiiya oo noo barya iyaduna waa masale mashruuca oy markaa oo roob weydiiyaan ummadduna aamiinsato sidaasina waa si mashruuca amaa dadka dhintay iyo qubuuraha in wax laga yahay midaas iyadu waa shirki waa gaalnimo iyo diintaa lagaga bixi ayib khuraafo waayo hore lasbaray bay ahayd waxaan garanayaa annagoo carruuroo yaryar oo dugsi qur-aanka dhigan ayaa inta looxda naloo dhiibo oo looxda madax naloo saaro ayaa waxaan ku wareegaynaa xabaalaha qubuuraha qubuuraha markaan ku wareegayna waxbaan qaadqaadi jirnay ma garanay hadda ma xuska wixii la qaadi jiray laakiin waxbaa la qaadi jiray oo roobdoon ahaan laga dhigi jiray ya naartal miyaa la aqlin jiray saas maan bal xabaalo maxaa laga doon xabaalo dadkii baa waxaa laga dhaadhiciyey xabaashan wadaadka ku jira baa roobka keenidii sabab u ah waxbuu ku leeyahay saas daraaddeed ka raadsada wadaadada markii xaaladdu adkaato oo mid iyaga ka mida muxuu aha farta ama suulka laga xidhana asaguna xabaaluhu geli jiray markaasuu khalwan jiray oo dhihi jiray khalwan ku jira waxbaa loo ballan qaada la dhihi jiray haddii intaan roob la helo khalaas waxaas iyo waxaas alle meeshuu ku jiraa marka war xabaalo muxuu ka dooni masaajid muu gala ya waa dadkan lagu ibtilay amwaadii dadkii dhintay baa lagu ibtilay markaasaa meeshaa waxaa la geliyey halkaa in ilaahay loo maro dad dhintay wax loo maro kadibna dadkaa dhintay ilahay kusii gaadhsiinaya manhajkii salafka iyo saxaabada dadtaba khilaafsanta dadtani way khilaafsanta maa wax jira ma saxaabadu haddii yani ruux dhintay lagu tawasuli karo nebi maxamed oo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh madiine ku aasanayo masaajidkiisa joogaan bay weydiisan lahay ma dhicin aasaar baa jirta arrintaas ku soo aroortay saxaabada qaarkood inay nebigoo dhintay wax weydiisteen kulligeedna wax asaxay ma jiro waa wada baail oo uu ka mid yahay aar bilaal shaam buu ka soo ordayoo markaasuu masaajidka intuu yimid qabriga ayuu marka qabriga nebiga intuu ku dul fadhiistay ayuu nebiga baryay markaasuu gacmaha taagay markaasuu haddana qabrigii ku gelgelimaystay isku rogrogay alimaamu ah. dahabi wuxuu leeyahay waa munkar ah. asarkaasi wax jira maabuu leeyahy kama fii siyari aclaami nubala wax noocaasoo miidhan baa marka inta laisugegeya dadka diin looga dhigay saas maa ilan mushkilada jirtaay waxa weeye haddaadan axaadiistii garanaynin maxaa sugan maxaasan sugnayn aasaartii maxaa sugan maxaansan sugnayn haddaadan garanayn abaaiil iyo mawduucaad intaad urursataa diin ka dhigan balaayasa waxay ku haysataa markii banaan laysugu yimaado lagu yidhahdo meel saar ah, war waxaan aad jucbada ku wadatay weelka kaaga buuxa meel saar marka lagu yidhahdo balaaya markaasay ku haysata inta kale laakiin caamada waad ku harowsani caamada iyo wax magaradka waad ku dul akrin laakiin wixii marka la yidhahdo war xaggee ku yaalla sanadkiisu muxuu yahay ma sugan yahay qaabkee loo deliishaday yaa kaaga horreeyey meeshaasaa loo dhex fadhiya mushkila markaas imaanaysa <clears throat> xadiika waxaa ka mid a ah axaadiista oo inta badan eh, xadiiu dariir ninkii indhahalaaye nebiga u imaan jiray sal lay slam yaa ka mid a ah axaadiista ay si xun u fasiraan oo ay masaladaasi shareecada khilaafsan ay u deliishadaan xadiidka bariirkuna sida lafdigiisana laga fahmayo waxa uu nebiga weydiistay waxay ahayd inuu u duceeyo ducadaa nebigu ilaahay ugu tawasulahay nebiguna taasuu baray salawatu rabbi waslamu caleyh waxaa iyadana sidoo kaleeto ay u daliishadaan oo iyadana daliil u ahayn nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markii kor loo sii qaaday leylat lmicraaj waa kii nebiyulaahi muuse calayhi salaam soo maray isagoo konton salaadood lagu waajibay soo garanaysa siduu nebi muuse ula talinahayey waa kii marka dambe shan salaadood lasoo reebay meeshaasi waxay ka daliishadeen mataqaana waxay ka daliishadeen oo yidhaahdeen nebi muuse markuu nebiga anfacayo iyo ummaddiisaba wuu dhintay hadduu isagoo dhintay kadib ummadda anfacay annaga kuwan qubuurta ku jira maxay noo anfici laayihin ah. waa qiyaas baciid jiddan ah caalam lbarzakh nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuu tegey oo nebi muuse wuu u tegey oo way kulmeen ee adigu wadaadkan qabriga ku jira ma aragtay ma la kulantay maxaad sako og tahay inuu cadaaban yahay inuu jannaysan yahay inuu waxan qaba iyo inuusan qaban karayn ka kale nebi maxamed ma baryin muuse nebigii miyuu barye ya ma baryin keliya waxay ahayd talay ahayd sooma waan kaa yeelaynaa taasoo kale waxay noqon kartaa wadaadka qabriga ku jira intaad u tagto ila talida dadkii baa gargaar weydiisanaya ambiyadii waa aakharo aakhare marka laysu tago ambiyaduna waa nool yihiin dadkuna waa nool yihiin wayna wada joogaan nin nooloo kula joogana ilaahay ii weydii waad dhihi kartaa somatala adgaadlaynima kullu daalika baab aan islahayn baa issaaraya mushkilada jirtana waxa weye shakiyaadkan iyo khuraafaadkan iyo balaayadan inta la jidaystay baa markii lagu dhaqmay oo dhaqan noqotay kadib ay wadaadadu ku caanamaaleen oo wax badaan la soo haystay markaa kadib baa daliil loo raadinaya markaa kadib markaasaa waxaan nus iyo waxaan jirin iyo khuraafaad iyo mawduuc iyo daciif iyo baa loo ururinaya ila waxman loo heli maayo diintii dhamayd baaba ka soo horjeeda si wax loogu heli maa saas bilmunaasab ahaan w marka xadiiskan yani waxa wey cumar qisadiisaas waxay ka mid tahay qisaska dhunta u gashay si alla say yeelaan garan waayeen nebi maxamed bay ka tageen saxaabadu inay ku tawasulaan oo cabaas bay aadeen say isu keenaysaa haddii nebiga lagu tawasuli kara bacda mowtihi anhu radi alahu canhu cumar waxaa laga warinaya radi alahu canhu qaala inuu yidhi asaabanaa waxaana asiibay wlxaal naxnu anagu maca rasuulilahi sal lay slam nabiga mase aanu nahay matanun roob baana asiibay annagoo nabiga la joogna ayaa roob nagu da-ay qaala wuxuu yihi cumar faxasara markaasuu fayday nebigu sawbahu maradiisiibuu fayday xataa asaabahu ilaa uu asiibay min almaari roobkii qaarkii ilaa uu roobkii qaar ka mida nebiga asiibay ayuu maradii fayday oo marada macnaa waxa weye jidhkiisa qaar ka mida ayuu maradii ka fayday wey macnaa si dhibicda ugu dhacday wa qaala wuxuu yihi nebigu sal lay waslam inahu isagu roobkani iyo dhibicdani xadiiu cahdin waktigiisu mid uu dhow yahay wey birabbihi rabbigii xadiiu cahdin bimacnaa xadiiu wakti mirabbihi wakti dhow buu rabbigii ka yimido allah mar dhow keena wman marka wuuukutuoo muslim baa wariyey waxay kutusi mashruuciyada roobku markuu soo daato in laysu dhigaayo inay mashruucta tabarukan maxaa roobku korbuu ka yimi kor buu ka yimi samaduu ka yimi xadiiu cahdin birabbihi waxa weye rabbigaa abuurayoo mar dhow xagga rabbi ka soo degay oo ka yimid saas daraadeed nebigu barakadiisaasu ran roobkaas iyo dhibicda barkadeed ayb meelaha qaarkood kenyadan ku arkay dhibicdu markay soo daado dadku way ka caraan haasatan dadka sooxiliga waaba ka caraan waxay ku dhibicdu cudur bay wadataa ah bay rumaysan qaar badanoo muslimiina ku ta'asuray ficlan waxay yidhaahdaan meelaha dholalka wadamada warshadaha ku hormaray warshadaha badan leh hawadan kore ayaa wasakhaysan oo de wasakhdii warshaduhu ay suurayaan waxan baa hawada dhan xidhay roobka ugu horeeya dhibicdu markay timaado jidhkaaga markay ku dhacda waa wasakhaynaysa ah, marka yani hadday duruufa noocaasoo kale ay jirto oo la xaqiijiyo inay sumaysan yihiin hawadii la sumeeyey hade markaasi waxa weye qariibu cahdin birabbihi nebigu roob nadiifuu isu dhigay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh laakiin roob wasakaysanoo cudur keenaya haddii la xaqiijiyo dhibicdu inay wasakhaysano cudur keenayso markaas waxa weye waa in laysoo dhigaayo laazim maaha waa mustaxab laakiin haddii ay tanoo ayna wax dhibaataa lagu ogeyn waa mustaxab in la sameeyo sunada nebiga salawatu rabbi waslamu aleh lagu dayo wa caaishata radi allahu canha ana nabiya nebigu sal lay slam kaana wuxuu ahaa idaa goortii ra'aa uu arko almara roobka markuu arko qaala mid yidhahduu aha nebigu sal lay slam allahuma allah sayiban naafican akhrajaahu buhari muslim aa soo saaray allahuma allahyow ijcalhu allow ka yeel ijcalhu roobkan alla waxaa ka yeeshaa sayiban mid shubmaya ah, mid aada u shubmaya ka dhig naafican oo haddana dadka anfaca wax anfaca ah, xoolihii anfaca oo dadkii anfaca oo manaafacaad leh cudur iyo dhibna aan wadin ahrajaahu bukhaariy muslim baa soo saaray xaafid ulmizi iyo keyrkiiba waxay leeyihiin oo tilmaamayaan xadiidkani ma uusan warinin muslim ma soo saarin bukhaari keliya u nisbeeya sidaas daraaddeed waxaa dhici kartaa laleeyahay nisbaynta uu xaafidku u nisbeeye muslim inay wahmiyo ismoodsiis tahay xadiidka saxiixbukhaari basaa loo nisbeeya waxaana oo loo daliishanayaa ducadii nebigu uu ducayn jiray markii roobka u arko ama uu roob doonayay wa can sacdin radi allahu canhu sacd waxaa laga warinaya ana nabiya nebigu sal lay slam dacaa inuu duceeyey fi listisqaa'i roobdoonta dhexeeda ayuu duceeyey oo wuxuu ihi allahuma jallilna allaahuma allahw jallilnaa ilaahu nagu camin jallilnaa nagu camin wada gaadhsii wey saxaaban daruur ah, tajliilka waxaa laga wadaa bimacnaa atacmiim ah, ilaahu wada gaadhsii saxaaban daruur kafiifan oo isdul saarsaaran isku raran daruur isdul saarsaaranoo culus kasiifan oo unkad kulul qasiifka waxaa la yidhahdaa marka unkadkeedu uu sawdkiisu daranya aad unkadayso unkadka iyo jacda iyo ama hankarka kalkadahdaba roobku markuu leeyahay wuxuu kutusaya inuu culus yahay saas man aiifan saasaa laga wadaa qasiifa bimacnaa racduhaa shadiidu sawt racduhaa shadiidu sawt unkadkeedu uu aad u sawt bareen oo codkiisu barenya macna ayib daluuqan oo aad u shummaya daluuqan oo aada u shubmaya waa la yidhaahdaa waxaa kaloo daluuqa la yidhaahdaa mufaajian ah, mufaajian si kadaa ku yimaado soo degdega wey macnaha iyadana waa la yidhahda daxuukan daruurtaasoo daxuukan qosol badan daruurta way qosolaysaa maxaa laga wadaa ya way ilaacaysaa wey mana saas manaa ilaaca iyo unkadka iyo shacda iyo kulli waa waxay kutusaysaa roobka culayskiisa saas wey mana ayib daxuukan oo qosol badan tumqirunaa taasoo aada nagu madariso minhu xaggiisa aad nagaga madariso ood roob naga siiso radaadan aad naga siiso radaadan qidqitan qidqidka iyo radaadku waa roobka yar ee mahigaanka aan ahayne dhibicdiisu ay dabacsan tahay ayaa labadaba la yidhahda waana saddex kelimo alqashu waalradaadu waalqidqitu waa saddex saddexdoodu waxay kale yihiin waxaa ugu yar markuu qidqidka la yidhahdo qidqidka waa kaa noo soo socdo qidqidkan waa tixtix waay tixtix qidqidku waa tixtix waa roob aad daciif o ah, dhibiciisu daciif qidqidka markii laga tago waxaa ku xiga radaad radaadku waxoogaa mxuu ahaayey muxuu ahaayey eh, tixtixi wuu ka yara xoog badanya markaa shux oo kale way tari shuux oo kale shuuxaasi oo radaadka ah waxaa ka yar sarreeya abbash bashku waxa weeyaan waa shuuxiyo waxoogaa yaro xoogay wax yar ka yar xoog badan waa marka kadib buu wuxuu noqonaya roobku roob weyn noqonaya saas ma marka kelimaadkani waa kelimaad isku dhadhow waay saas man taqriib ayib ani ma garanayo tixtiix iyo shuux iyo mid kale miyaad garanaysaan oo roobka yararkaa lagu sheego ya alcadays meelaha idin ka raadiya kelimada haddaad fahandaan soomaaliyeysa idinku kaasoo tumdirunaa aada nagu madarayso oad nagu roobsiiso minhu xaggiisa radaadan shuux qiqisan oo tixtiix ama qiqisan tixtiix sajlan ah, roob weyn ah. sajliga waaka marka sajlan oo aada u shubayo roob badan sajliga wadaantaa la yidhaahdaa daruurtu markay culus roob aada u fara badan ay sii daysana waxa la sajli waa la yidhahda saas maana yaa da ljalaali weynida allihii u saaxiibka ah walikraami iyo karaamaynta allihii u saaxiibka ahayo rawaha waxaa wariye xadiidka isaga abu cawaanata wariye fii saxiixihi buu ku wariyey abu cawaana fii saxiixii buu ku wariyey xadiidka ducadaas xambaarsan waana daciif weeye sanadkiisa waxaa ku jira cabdullahi ibni moxamed ibnu zayd oo maqbuul ah sidaas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey ibnu xajar fi talkiis saas man oo wuxuu yidhi akhrajahu abu cawaana bisanadin waahin sanad tabar daran buu abu cawaana ku wariyey buui xadiisku marka ma sugna ducadaas mid sugan wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yihi kharaja waxaa baxay sulaymaanu calayhi salaam nebi sulaymaan baa soo baxay yastasqii isagoo roob dalbaya oo roob dadka u dalbayo ilahay u weydiinaya fa ra'aa markaasu wuxuu arkay namlatan quraanjo ayuu arkay mustalqiyatan oo qadaadqadaad u jiifta calaa dahrihaa dhabarkeeda korkiisa qadaadqadaad ugu jiifta raaficatan oo kor u qaaday qawaa'imahaa yani lugaheeda ah, qoobabkeeda waa lugaha hoos lugaha hoostood qeybta hoose kor u qaaday ila samaa'i xagga sare u qaaday yani intay qadaad u seexatay oo dhabarka dhulka dhigatay oy lugaha kor u taagtay bay xagga samada lugihii iyo wixii xagga jiraan ah, ayb taquulu waxay leedahay fara'a wuxuu arkay namlatan quraanjo mustalqiyatan oo qadaad qadaad u jiifta calaa dahrihaa qabarkeeda korkiisana ku jiifta raaficatan oo kor u qaaday qawaa'imaha lugaheeda ila asamaa'i xagga sare u qaaday oo taquulu leh allaahumma allahayow inna anagu khalqun makhluuq baan nahay oo min khalqiga makhluuqaaga ka mid laysa mana ahaanin binaa annaga naguma sugna hinan kaaftoomid can suqyaaka waraabintaada aan ka kaaftoonno ilaahu inaadna waraabiso roobna siisana kama maaranno kamana kaaftoonno dad isku filan mani makhluuqaa daciifkaa baanu nahay ayb faqaala markaasa wuxu uhi nabi sulayman markuu arkay quraanjadan ila nabiyulahi sulayman soo quraanjada ma fahmi jir fii suurati namli soo qisadeeda laynoo sheegay ma marka waxyaalaha ilahay siiyey bay ka mid ahayd in uu xayawaanaadka iyo uu fahmo sawdkooda iyo cod uu garto macnaha ay isfahmaan mxuila ciidamadiisa ka tirsanay waxyaala badan ciidamadiisa ka tirsanay shimbiraha iyo waxana ciidamadiisa ku jira marka uu fahmi jir waa gartay marka shimbirtani inay roob doonayso waxaan ujeedaa quraantadani inay roob doonayso wuu gartay faqaala markaasa wuxuu yidhi irjicuu noqda faqad suqiitum waa laydin waraabiyey bidacwati hayrikum idinka cidaan ahayn baryadiisii iyo tuugmadiisiibaa roob laydinku siiye iska noqda buuri dadka ah, quraantada baasha quraantada yartaa baaba ilaahay roob inagu siiyey saas daraaddeed waxba islu goyn maynayna celiyo roob unbaan rabnay meeshaa laga noqo ayib waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey waxaana saxiixiyey alxaakim xaakim baa saxiixiyey kadalika daara qutni baa soo saaray taxiixintana xaakim waxaa ku waafaqay alimaam dahabi ayb xadiikan waxaa la leeyahy axmed buu u tiiriyey laakiin xadiidkan musnadu axmed laguma hayo ayb waxaa dhici kartaa laleeyahy kutubtiisa kale inuu ku jiro ama in meel qarsan uu kaga jirana waa dhici karaysa adiga laguma hayo leey xadiidku marka sheekh albani wuu daciifinaya oo wuxuu ku daciifinayaa laba nin maxamed ibni cawn nin la yidhaahdo iyo aabihii laakiin xadiidku waa qaabil litaxsiin xadiidka xasan buu noqon karaa gaar ahaan weliba ariiq kalu leeyahy oo axaawi mushkil ahaar kusoo saaray khaii fi taarikhi ibni casaakir sanad dacfi uu ku jiro laakiin dacfiguusuusan shadiid ahayn bay ku wariyeen xadiidka marka labadiisa ariiqba ciladiisu ma xoog badno oo dacfigiisu shadiid maaha waa isxoojin karaa marka sidaas daraaddeed buu noqon karaa xadiidku xasan liayrihi buu noqon karay xasan liayrihi khaasatan labada nin ee uu sheekh albaani ku cileeyey oo ah muxamed ibnu cawn iyo aabihii oo labadaba ku sheegay inay majhuul yihiin oo tarjamadooda uusan helin mid iyaga ka mida ah axmed baa wuxuu yihi rajulun macruuf kama fi lcilan rajulun macruuf kan kaleetana ibn abi xaatim baa soo arooriyey laakiin jarx iyo tacdiil midna kuma sheegin ibni xibbaanna siqaadkiisu ku sheegay marka waa qolada uu ibni xajar taqriibkiisa inta badan uu yidhaahdo maqbuul soma maqbuulkuna hadduu ama shaahid helo ama mutaabic helo sooma xoogayso labada ariiq marka way isxoojin karaano xadiidku xasan likayrihi buu noqon karaya culimadaasina waa tasxiixisay shekh albani lakin waa daciifinaya maxaa loo daliishaday waxaa loo daliishani roobdoontu inay sharaa'icdii hore ku jirtay saasaa loo daliishay roobdoonta inayna bini aadamka khaas ku ahayne makhluuqa kalena roob doonaana waa laga qaaday saas maana xadiidkii waxaa u markhaati kacaya fi sunan ibn maajah waayrihi min xadiii cabdilahi bni cabdilahi bni cumar radi alahu canhu ee uu nabigu dhihi jiray sal lay slam walowla albahaa'imu lam yumtaruu xayawaanaadka kale bahaa-imta haddaynan jiri lahayn dadka roobba lama siiyeenba waa markay sakadii diideen sooma sakada hadday diideen roobka ilahay waa ka ceshan laakiin maxaa roobka lagu siinaya bahaa-imtaas iyo naflaydaa kale iyagoo aan dembiga lahayn buu ilaahay roobka u siinaya iyaguna intaas intibaxsanay taas w man ayb an anas radi alahu canhu waa xadiidka loo deliishado oy culimmadu u deliishadaan makhluuqaadka kale iyo bahaa inta iyo cayayaanaadku inay ilaahay jiritaankiisa uu kor jiro rumaysan yihin sooma jeedaan quraanjadaa yarta ilaahay markay baryayso qoobabkii bay kor u taagay sooma ah, meesha ilahay ka jiray qoobabka u taaganaysa bini aadamkuna saasoo ilahay buu kor gacmaha u taagtaa markuu wax baryahay qalbigiisuna kor buu aadaa waa masalo fitri ah oo bini aadamka aan khaas ku ahayn makhluuqaadka kale la qaban oaanadaasi waxay caqiid dhaantaa qolyo fara badanoo garan waayo ilahay meelu ka jiro ah. aaimaaa ilahay ku abuuray bay ku taaganta an anas radi alahu canhu anas waxaa laga warinaya ana nabiya nebigu sal lay aslam istasqaa wuu warow dalbay fa faashaara markaasuu ishaaray nebigu bidahri kaffayhi labadiisa gacmood xaggooda kore ila samaai xagga kore buu nebigu ku ishaaray sal lay slam ashaara wuu taagay wey ama wuu ishaaray bidahri kafayhi labadiisa gacmood qaybtooda hore maacunta hore xaggeeda kore ila samaai xagga samada ayuu nebigu u ishaaro u taagay akhraja waxaa wariyey muslim muslim baa soo saaray xadiidkan wuxuu tilmaamaya roobdoonta marka la roob doonayo oo gacmaha la taagayo ducooyinka kaleo dhan markaad ducaysanayso ilaahay waxaa lagu baryaa oo loo taagaa gacanta calaa calaacasheeda waliba nabigunu saa isku soo qaabilin jiray saasoo arur laakiin roobdoonta iyada waxaa dhabarkaa kor la aadinaya gacanta dhabarkeeda oo saasaa la leeyahay saasay macnaa ishaara in ilaahay roobka keeno marka calaacasha kor la aadin maahaye dhabarkaa kor la aadinaya marka la roob doonayo saasaa la leeyahay ilahu roobnasi nabiguna sal lay sl halkaasuu gaartay ayb waa mida uu leeyahay anas bn mali radi alahu canhu kana nabiyu laa yarfacu fii shayin min ducaaihi ila fi listisqa nebigu ducadiisa shay ka mid a ah, gacmaha ma uusan taagi jirin ilaa roobdoonta mooyaane xataa yuraa bayaadu ibtayhi xadiikeennan muslim baa soo saaray kan dambana buqari muslim baa soo saaray waxaa laga wadaa anas markuu leeyahy nebigu roobdoonta mooyaane mid kale muusan meel kale muusan gacmaha kor u taagi jirin waxaa laga wadaa roobdoonta sifo khaasa ah oo ay ku jirto muxuu ahay mubaalaqa iyo ay ku jirto siyaada ku jirto buu gacmaha u taagi jira siyaadadaasna roobdoontay khaas ku ahay mararka kale uu ducaysanaye soo aroortayna si caadi oo aan siyaadadaasi ku jirin buu u ducaysan jiray oo gacmaha u taagi jiray saasaa labada xadiis lagu jamcinaya hada bilahi towfiiq wsal allah waslm cala nabiyina muxamed wcala alih sab slm